بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الوشيري نيسابوري رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن مثنى كلهم عن يحيى القطان في baab sujuud الtilaawa baabkaasina ku saabsan yahay mawduuca sujuud tilaawa waa sujuud bisababi tilaawati اlqur'aan sujuud sababteedu ay tahay qur-aanka markii la akrinaayo meelo ka mid a ah in lala imaado sujuuddaasi waa idaafatu shay ilaa sababihi sujuud oy sababteedu tahay tilaawa xalay waxaa soo maray sujuud sababteedu ay tahay sahwi marka sujuudu tilaawa meelo qur-aanka ka mid a ah. markii la maraayo in la sujuudo ayuu shareecadeenna noo jidaysay nabigeenna hadigiisa sala allahu alayh waali wasalam ma aha meel kasta oo lafdigaas sujuud uu ku soo arooray in la sujuudayo xataa walow haba ahaado amar fasabbix bixamdi rabbika wa kun min asaajidiin waa camar kuwa sujuuda ka mid noqo xilligaas markaa meeshaas kuma soo aroori in sujuud lagu dhaco oo la sujuudo dadkaas saajidiinta ku darno hataa hadduu ku imaado lafdigaasi lafdulamar xilligaasi sujuudda meesha kuma jirto liannahu sujuudu tilaawa muxadada wa tawqiifi muxadadun wa tawqiifi waa meelo xadidan meelo go-an oo tawqiifi ah tawqiif waxaa laga wadaa calaa wifqi maa amarahu aw sharacahu rasuulu sala allah alay wasalam nabigu wuxuu jideeyey ayay ku taagantah bas wax kale lala imaan karo intuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu jideeyey ee sujuudaha tilaawada soo arooray qur-aanka kariimka inta ugu badan ee la sheegay nusuusteeda iyo axaadiisteeda marka la aruuriyey ilaa shan iyo toban ba ay gaadhsiiyaan culammadu waa aqsaa xaddin wey tirada ugu badan shan iyo toban waay markii la yidhaahdo suurat lxaj labaa ku jirta suuratu saad sujuuddeedana la ictibaaro saddexda sujuudood ee subax khamiisaad ku jirana lagu daro inta kale muran taagna min suurati acraaf dhammaadkeeda han iyo tobanba ilaa suuratu iqra marka waxaa khilaaf ka taagan yahay sujuudaha labada ee ku jirta suuratu اlxaj midda dambe iyo suuratu saad qisadii nabiy daawuud calayhi الsalaatu wasalaam faqara raakican wa anaab saad laysa min cazaa'im الsujuud ibn cabaas radi allahu canhu xadiidkii bukhaariga ka mid ma aha saad sujuudaha cazaa'imta ah ee lais amray waxaa aroortay riwaayo kalena nabiga inuu sujuuda calayhi salaatu wasalaam oo yidhi nabiyullaahi daawuud istikfaar iyo toobadkeen buu u sujuuday aniguna shukran lilaah waa khilaaf ba la isku hayaa marka culimmada shaaficiyadu kuma daraan afar iyo tobanka kale ay qaateen saad oguma jirto saddexda subax khamiisaad suurat najmi iyo suurat inshiqaaq iyo suurat lcalaq saddexda iyaguna maalikiyadu kuma daraan oo waxay leeyihin kuma jiraan sujuudaha tilaawada waxayna qabaan in la nasakhay riwaayooyinka ku soo arooray ay mansuuq yihiin oo aan lagu camal falaynin waxaana lagu radiyey naskigaa asaga ah taariikh buu u baahan yahay in la helo taarikhduna waa inay mutaakhir tahay nas mutaakhir ah oo mid mutaqadima nasakhay baa la rabaa in la helo taarikhdana la garanayo arrintaana lama hayo bale abu hurayra radia allahu canhu baa warinaya suuratu inshiqaaq iyo suuratu mxuuha iqra labadaba markuu sujuuday inuu yii nabi maxamed khaylkayga sal slam waan u doonaa xadiidkaas abu hurayrana waxaa ijmaac ah inuu soo islaamay sanadkii toddobaad ee khaybar la furtay marka inuu mutaakhir yahay waad aragtaa islaamnimadiisa saddex sano basuu nabiga la joogay sala allah alay wasalam marka calaa kulli xaal meelahaasaa la sheegay sujuudistalaawada marka la maraayo in la sujuudo ma waajiba ma sunna khilaafun bayna alculamaa isku khilaafsan yihiin jamhuurtu waxay qabaan inay tahay sunna mustaxaba waxaan arki doonaa zayd ibnu haabit radia allaahu canhu oo nabiga ku dul akhriyay suuratu najmi oo uuna sujuudin waajib hadday ahaan leed nabigaa amri lahaa oo sujuudi dhihi lahaa kadibna nabigana waa iska sujuudi lahaa leannu aadaabta sujuud tilaawada waxaa ka mid ah haddii qaari iyo mustamic ay jiraan saamic asaga kuma jiro saamic iyo mustamic baa kala jira halka adoo marayaad maqasha aayad sajda qof akrinaya oodan dhegaysanaynin markao dhegta baa kaaga dhacday kuma jira kaas mustamica dhegaysan ee qur-aanka lagu dul arin ama igu dul akhriyi yiri ee dhegaysanaya ee qaariga akrinaya u taallaa ama salaad ha ku jiraan ama khaarija salaad ha ahaadaane sujuudda mustamica dhegaysanaya waxay imaanaysaa qaariga akrinaya markuu sujuudo isjud fa anta imaamuna baa soo rortay adaa imaam noogu yahay sujuud markuu sujuudo qofkii akrinaya ayaad ku raacaysaa waxaa soo rortay marka zayd oo intuu nabiga ku dul akriyay calayh salaam nabiguna mustamic uu dhegaysanayo inuuna nabiga calayh salaam sujuud dhihin oo laga socday ayadoo suuratu najmi la sujuudana waa arki doonaa markaa marra waa laga tegay marra waa lala imaaday macnaheedu waxay keentaa waa dhaqanka lagu yaqaano sunnada iyo istixbaabka in markii nabiga calayhi salaatu wasalaam marra uu la imaado marra ka tago wujuubkii meeshaas inuu saarif yimid sarfinaayo inuuna waxaan waajib ahayn hadduu waajib ahaan lahaa wuu amri lahaa kamana tageen marka waajib ma aha way qowlka jamhuur ahlilcilmi ay ku tageen bacdul ahlilcilmi oo ka mida sheikhu lislaam ibnu taymiya waxbay qabaan waajib inay tahay wuxuu deliishanayaa qowluhu tacaala famaa lahum laa yuuminuun waida quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduun wahada danun waa lagu canaananaya waa lagu caayay kuwa intay ilaahay rumeeyaan qur-aanka markii lagu dul akriya aan sujuudaynin maxay leeyihiin waa cay iyo inkaar wey saa darteed danmiguna wuxuu faa'iideeyaa ima tarku waajibin aw irtikaab muxaram waajib laga tegay ama muxaram lagu dhacay baa laisku caayaa laisku canaantaa ee shay sunaa laiskuma canaanto sidaasuu la taagaya alimaam ah ibnu taymiya raximah ullah laakiin jumhuurta waxay kaga jawaabayaan waxaa laga hadlayaa kufaartii gaaladii weeyaan bidaliili famaa lahum laa yuuminuun baa leh maxay u rumayn laayihiin waidaa quri'a calayhim alquraan laa yasjuduunana laa yanqaaduuna walaa yatadaluluun sujuuddaasi macanaa tadallul walkhuduuc baa loo jeedaa maxaa yeelay waa lagu magacaabaa sujuuda khuduuc iyo tadallul iyo khushuuc in loola jeedo walilaahi yasjudu lahu man fi samaawaati waman fi lardi man fi asamaawaati waalardi ayadahaas ayaga ah sujuuddaasi bimacnaa tadallul walinqiyaad baa loo jeedaa marka masaladaas waa masalo kaleoo tilaawo maaha lagu rajiyo lagaga jawaabay hadalkaa uu yidhi ibnu alxaraani raximah allahu tacaala sida xoogga badan marka waa inay tahay sunna ay waajib aynan ahayn ma loo shardiya waxaa salaad loo shardiyo <clears throat> salaad waxaa loo shardiyo oo ah istiqbaalu lqibla dahaarat lbadani walmakaani wathawbi in qiblada loo jeesado dharkii iyo badankii iyo makaankii ay daahir yihiin wixii salaada loo shardin jiray ma loo shardiyaa sujuudu tilaawa oo shardi ma tahay markaad sujuud inaad qiblada u jeedo oo aad dharkaadii iyo cawradaadi aad surantaha oo dahaaro qabto iyadoo culamada waa isku hayaan sababulkhilaafkuna waxaa weeyaan halis sujuudu tilaawa salaah am laa sujuudu tilaawada ma salaad baa mise salaad maaha haddii la yidhaahdo waa salaad wixii salaad loo shardin jiray baa loo shardinayaa haddii la yidhaahdo salaad ma ahana khasaa'isteeda ku ekaato wixii markaa nas ku soo arooray umay ku ekaanaysaa sujuudu tilaawa markii la sujuudaayo waxaa ka horaysa takbiir inta ayadaa waxaa weeyaan qowlka raajixa takbiir baa horaysa markii allah akbar la yidhahdo la hoobanaya laakiin soo kiciddaas ha isku haystaan ayaduna takbiir maa lagu soo kacaya culamo badan ba waay leedahay maya waxba allah akbar dhihi meyside haddaad gab tiridood allah akbartaa tiri sujuuday iska fadhiiso shaqadaada iska sii qabso sidaas maxaa yel wax nas oo ku soo khaasa ma jirto masaladaas nas khaas oo ku soo arooro sariix oo saxiixa ma jiro qaar ahlulcilmiga ka midana cumuumkii waxay gelinayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana yukabiru fi kulli rafcin wakhafdin kaana yukabiru fii kulli rafcin wakhafdin mar kasta ou nabigu hoobanayo ama kor noqonayo yukabir marka umuumkaasay geliyeen <coughs> ay soo isgeliyeen masaaisha marka culummada ay ka hadlaan fii sujuudi sahwi intaa iyo kuwo kalaba waa jiraan qaarkoodna axaadiista daahirkooda ka fahmi doona ka fahaysan doonaa qaala xadaanii zuhayr bnu xarbi wacubaydullaahi bnu saciid wamaxamed bnu muhanna kulluhum can yaxya alqaطaan qaala zuhayr xadaanaa yaxya bnu saciid yaxya bnu saciid alqaطaan can cubaydillaahi alcumari qaala akhbaranii naafic mawla bna cumara can ibni cumara abaydillahi bn cabdillaahi ibn cutb bn mascuud waaye axad fuqahaai sabca fi casri taabiciin qaala akhbaranii naaficu mawla bna cumara can ibni cumar cabdullaahi bni cumar radi allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayh waalih wasalam nabigu kaana yaqra'u wuxuu akhrin jiray alqur'aana qur'aanka qur-aanku jiray rasuulka calayhi salaam fayaqra'u suuratan suurad buu akrinayaa fiihaa dhexdeeda uu yahay sajdatun sujuud yacni aayad ku jirta aayatu sajda suurad ku jirto akhrin fayasjudu waa sujuudi rasuulka calayhi salaam wanasjudu macahu ana maciisaan sujuudi jiray annagana maciisaan sujuudi jiray oo hadduu nabiga calayhi salaam xaqrinayo u sujuudo adigoo dhegaysanayana waa inaad raacdo wey laakiin asagii hadduu sujuudi waayo imaamkii adigoon sujuuda adima sujuudaysa usjud faanta imaamuna xataa maa yajidu ilaa uunan helin bacdunaa barkaana mawdican meel limakaani jabhatihi wejigiisa meeluu dhigo ilaa uu ka waayo sidanaa loo fadhiyaa xilqo dadkii dad marka hore sufuuf u diyaarsanaa ma aha qur-aanku nabiga akhriyey baa mid walbaba sujuud u dhacay markaasay deena wejigii qofka dadka qaar zaxmadii iyo darteed bay gaari waayeen maxalkii sujuudda iyo dhulkii qaala xadaanaa abu bakr bin abi shayba qaala xadaanaa moxamed bnu bishrin qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu cumara can naaficin can ibni cumara cabdullaahi bni cumar alcadawi radi allahu canhuma qaal rubamaa qara'a rasuulu llah waxaa dhacdaa in badan inuu nabiga ama dhici jirta inuu akhriyo nabigu alqur'aana qur'aan fayamuru bisajda sujuud buu nabiga calayhi salaam soo mari aayad ka mida ah aayadihiisa shan iyo tobanka ahaa fayasjudu binaa markaasuu nala sujuudsan jiray yasjudu waa sujuudi jiray wanaxnu macahu annagana markaasaan la sujuudi jiray xata isdaxamanaa ilaa aan ciriiri ka noqonno cindahu nabigtiisa waa lasciriiriya oo nin walba rabaa inuu qiblad ujeesujuudo markaasaa caniini imaan jiray xataa maa yajidu axadunaa midkaana ilaanu uunan helin makaanan meel liyasjuda fiihi inuu ku sujuudo min qayri salaatin fii qayri salaatin salaad kayrkeed bay lahayd salaad laguma jirin oo sufuuf laguma jirin oo dadkuma diyaarsanayn quradii la akrinaayay aayatu sajadii uu akhriyay qaarigu markaaba sidaa u fadhinaba had baan wada dhehna oo wada sujuudayna qaari baan nidhi qur-aan ma ahri isagoo akhrinaya annagana sidaan u fadhino aayatu sajda ayaa la gaaray waa akhriya isagana waa sujuuday aanaan dhegaysanaynay waa sujuudaynaa marka sida marka laisku dhex fadhiyo haddee celiili jiro waxaa imaanaysaa markaa in dadka qaar meesha ku sujuudaya qof kala fadhiya zaxmada saas weeyaan xadaanaa moxamed bnu muhana wa maxamed bnu bashaar marka ama waa sugi ama kaa dhabarkiisa ku sujuudi waxba dhibaataa ma way dhacdaa maxamed bn muhana wa maxamed bnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar xadaanaa shucba can abi isxaaqin qaal samictu lswad baan maqlo yuxadiu ka warramay can cabdillaahi ibni mascuud weeyaane can ilnabiyi sala allahu alayh waalih wasalam annahu nabigu qara'a wuxuu akhriyay wannajmi suurat najmi buu nabigu akhriyay alayh salaam fasajada fiiha aayaddii sajdada markuu nabigu maraya calayh salaam oo ku dhamaa suuradda hoobadkeedi yuu nabiga alayh salaam sujuuday wasajada man kaana macah dadkii miciisa ahaana waa maka kufaaru quraysh ayaa iska fadhida meeshii iyo naadigii la fadhiyey ee nabiga calayh salaam uu qur aanku ku dul akhriyey ee saxaabo yaroo rumaysana ay la joogeen gaalo waaweyn oo meesha fafadhido sanaadiidii ka mid ahoo fadhiyana ay jiraan hadduu suuraddii intuu akhriyay nabiga calayh salaam aayatu sajda u gaaray sajada waa sujuuda fiiha wa sajada man kaana macah dadkii maciisa oo dhanna waa sujuudeen xataa gaaladii baa sujuuday gaalada xataa waa sujuudeen waa awalu sajda bay leeyihiin oo soo degta qur-aanka kariimka lawada khuduuc raqma uluufihim ayay wada sujuudeen wada daateen qur-aankii bay xajin waayeen awoodda ilaahay subxaanau wa tacaala iyo aayaadka ay dhegaysteen ayay la wada khuduuceen laakiin maa nafaca kadib gaalnimadooda bay sii wateen hayra anna shaykhan hal oday ah yaa akhada wuxuu qafqaatay kafan min xasa cantooba qaruurah oo carra intuu saa u qaaday ow turaabin carro yuu fa rafacahu kor intuu u qaaday ilaa jabati wejigiisii yuu waqaala yidhi yakfiini haada ani sidana igu filan haddii caro wejiga halla saara ay tahay foorarsan maayo sidana igu filan baytu carada soo qaaday qaala cabdullaahi wuxuu ley ibn mascuud laqad ra'aytuhu waxaan arkay ninkii asaga ahaa bacdu waa ka dambe dib dambe dib dambaan waxaan arkay qutila isagoo la dilay kaafiran isagoo gaala qutila kaafira xaala kowni kaafira waa la dilay gaalnimuu ku dhintay natiijata istikbaarihi can isujuud wey kibirkii uu iska weynaysiiyey sujuudi maalintaas ayuu dhintay su khaatima ku dhintay isagoo weliba maqtuuloo la dilay oo muhaana ayuu ku dhintay kuwii kale in badan oo ka mid ahoo bay islaameen kufaaru quraysh dadkii maaratay dhibka badnaa wixii seeftu leeftay oo beder iyo uxud iyo ah, ku dhintay mooyaane axzaab axzaabna qaar baa ku dhintay oo lagu dilay oo camru bin wud uu ka mid yahaye intii dhimatay mooyaane in badan ka mida ah waa ka islaameen haddii ah, in badan baa iska imaada dawcan in kalena markii la qabsaday magaaladii bay iska raaceen islaamkii oo islaameen kadibna islaamadoodauga fiicnaatay suuraddaa marka nabiga alay slam markuu akrinaayey sujuudda ay gaaladu sujuudeen waa in la yidhaahdo dee waxa weeyaan waxbaa taabtay khushuuc baa ku dhacday cabsi baa ku dhacday way sujuudeen sidaas weeyaan inaan dhahno unbaa ugu dhow ah. amaa qisada soo aroortay ee mashhuurka ku ah bacd alkutub ee la leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu suuratu najm markuu akrinaayey aayaad ka hadlaysa asnaamtoodii afara'aytum ullaata wاlcuza wamanaata aaliثaةa اlqra muxuu ahaa afara'aytum ullaata wاlcuza laate iyo cuze iyo manaate saddexdaas ayaa lagu sheegay meesha waa asnaamta caabudi jireen afaraytum llata wlcuza manataalatum ra saddexdaasaa sheegay saddexdii haddii la sheegay suuradda lagu sheegay wax la dhagaystooo haddana sujuuddii la gaaro oo nabigu u sujuuday ee qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa la maqlay tilka alqaraaniiqu alculaa wa ina shafaacatuhunna laturtaja war noocaasa haatuf qaylo ah yaa la maqlay shaydaan iyo jinni balaayaa ka dhawaaqday markii faraytum lat wlcuza manaata qora layidhi aayaddii eh, asnaamtooda saddexaa la sheegay yaa waxaa tilka alqaraaniiq lculaa qaraaniiqdii sarraysay wey qaar waxay leeyihin dhagaxyo cadcad oo ay caabudi jireen oo sidii shimbiraha u ekaa ayaa qaraaniiqdan oo qirniiq qaraaniiqdii sarraysay weeyaan wa ina shafaacatuhuna shafaacadoodana la turtaja waa la rajaynayaa halka hadday maqleen dee waxay rabeen asnaamtoodii ay caabudi jireen ay leeyihiin eh, laa nacbudu bilaa liyuqaribuna ila allahi zulfa ilahay baan ugu dhawaanayna haddiiba loo qiray sujuudayana oo ku darmadeen waxbaa isku yeeshay warkaa war beena weeyaan oo baatil ah oo xifdigii qur-aanka alla uu ballan qaado inuu xifdinaayo inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun uu yidhi iyo ilaalintii ilaahay uu sabadaba ka ilaaliyey mustaraqu samci iyo jinni inuu wax ku lahaado ayay ka hor imaanaysaa warkaa war jira ma xadii اqaraaniiq waa baail wey wax jira maaha alimaam albanina kitaabba ka qoray risaal ka qoray isagoo radinaya qaala xadaana yaxya bnu yaxya wayaxya bnu ayuub qutayba bnu saciid bnu xudrin qaala yaxya bnu yaxya wuxuu yihi ahbarana waqaala aakharuuna xadaana ismaaciil wahuwa bnu jacfar an yaziid bnu khusayfa can ibni qusaydin can caطaaء ibni yasaar anahu ahbarahu anahu sa'la zayd bnu haabit buu nabiga wuxuu weydiiyey ee bikl ina caطaa weydinay zayd bnu haabit can alqiraati qiro maca alimaam imaamkii maciisa wax la aqriyo adoo ma'muum ah imaamka qiradii akrinaayo wax ma aqrin kartaa faqaala wuxuu yidhi la waxba aqrin mayse laa qiraa'ata maca alimaam imaamka maciisa wax la aqrin maayo fii shayin waxba faatixada oo laga soo reebay mooyeene xadiidka abu hurayra soo marray ilaa faatixat alkitaab fa inuu laa salaata liman lam yaqran faatixat alkitaab faatixada mooyeene haddaad imaam maamuum ku dabamaamuum aad tahay o imaam ku xihanayso salaaduna ay jahriyo tahay qirada faatixada umbaad boobsiino ahrin kadib waad dhamaysanaysaa wazacama wuxuu sheegay zayd annahu qara'a inuu akhriyo calaa rasuulilah nabiga korkiisa calayhi salaam wاnnajmi idaa hawa markaasuu falam yasjud uuna sujuudin amarkaas marka waajib waajib inaan ahayn sujuud tilaawada nabigana muunan amrinoo muun dhihin sujuud waana daliila calaa istixbaabiha wa sunniyatiha inaan waajib ahayn bay tusaysaa halkaa waa xaqaata jamhuur ahlilcilm qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can cabd illaahi bni yaziid abdlah bn yaziid mawla alaswad bn sufyaan can abi salamata bn cabdiraxmaan aلzuhri ana abaa hurayrata radi allahu canhu qara'a lahum wuxuu u akhriyey salaaduu tukanayeen ida samaa unshaqat fasajada fiiha aayaddii aayatu sajda markuu maraayo ayuu sujuuday waa abu hurayra radi allahu canhu marmar buu imaam noqon jira marwaan bnu xakam ayaa masaajidka naa'ib ooga ahaa ooga tegi jiray falama insarafa markuu salaada ka baxa abarahum wuxuu sheegay ana rasuul allah nabiga alayh salam sajada kaanu sujuuda ayagaa weydiiye o yidhi maxay tahay sujuudda nabigaa sujuuday bu yidhi sala allah alay wasalam wa hada raddun cala alimaami malik raximah llah imaam maalik oo leh laysa fi lmufasali sajda subax kamiisaa sujuudu salaawo kuma jirto ayaa lagu radiyey abu hurayra oo ah aakhiru dadka ugu dambeeyo islaamay ayaa warinaya naski ma jiro marka waxadaanii ibrahim bnu muusa akhbarana ciisa can lawsaacixa qaala waxadaana moxamed bn muhanna qaala xadaana ibn abi cadiy can hishaam kilaahuma can yaxya bn abi kaiir can abi salamata can abi hurayrata can nabiyi sal اlah alay slam bimilihi mutaabaca weed qaala xadana abu bakr bn abi shayba wacamru naaqid ibnu bukayr qaala xadaana sufyaan ibn cuyayna can ayub bn muusa can caطaa bni mina can abi hurayra qaal sajadna maca nabiy sal slam fii ida samaa shaqad iyo waiqra bismi rabbika labadaas suuradood ayaa nabiga alay slam intaan la tukanay oo sujuuddii markii la maray uu sujuuday yo anagana sujuudnay wa hada nasun sariix wasaxiix xadiid ku cad masaladaasi in sujuudda ayadaa ay sujuuddaasi masnuuno ay taho nabiga uu la yimi mashruuc ay tahay waana sariix waana saxiix oo daliilka marka lagu camalfalaayo labadaasaa labadaa haddii laga helo khalaas muran hadal ma yaallo inuu ku cad yahay saxiixna yahay nasku saxiix yahay وxadثna mحamed بن رمxin qال أخbarana layt عan يزيد بن أbي xabيbi عan صفوان بن سlaymi عan cabdiرحman بن الأعrج cabdiرحman الأعrج mawlى bني مkزوم walaysa hurmuski maaha hurmuskii maa can abi hurayra annahu qaala wuxuu yidhi ah, mawlaa bani maqsuum cabdiraxmaan ibnu sacad almuqcad baa la dhaha yaa jira isaguna cabdiraxmaan alacraj kale oo ibnu hurmuska taqaanay abu daawuud mawla rabiica isaguna waa jira kan markaa bani maqsuum waa yartahay inay arrintaa ishkaalkaa inuu imaado inta badan acraj can abi hurayra cabdiraxmaan ibnu hurmus weeye can abi hurayrata can rasuuli اlahi sal اlahu alيه wasalam mawla bn maqsuum can abi hurayra anahu qaal sajada rasuulu اllahi sala اlah alay waslam baa sujuuday fi ida samaa nshaqad waiqra bismi rabbika labadaasba waxadaanii xarmana bnu yaxya tujaybi qaal xadaana ibnu wahbin qaala akhbaranii camr bnu xaariثin can cubayd اllahi bn jacfarin can cabdiraxmaan alacraj can abi hurayra can rasuuli اlahi sal slam mila وxadثna cubayd الlahi بن mعaadin ومحamed بن cabdالأعlى qala xadثna الmغيرة can abihi can bakrin camr iyo raaficin qaal sallaytu maca abi hurayra abu hurayraan la tukaday sal la al radi allahu canhu eh, abu hurayra oo sallaa tukaday salaat alcatama salaat alcatama salaadda cishaha la yihahda waa la iskaga idlaaqi karaa catama nahyiga soo aroorayna waxaa la diidaya un halaba laa taqlibanakum ilacraabu bismi salaatikum yaquuluuna catama innahum yuctimuuna alibila fahiya alcishaa fi kitaab illah cisha qur-aanka usoo arooray laakiin catama waa la iskaga idlaaqi karaa ayadoo oon laga tegaynin ceshihii low yaclamu naasu maa maa fi nidaa atama riwaaya catama dhes iyaduna sallaytu maca abi hurayra salaata alcatama faqara'a wuxuu akriyey ida samaa unshaqad buu akriyey fasajada fiiha waa sujuuday faqultu lahu waxaan ku idhi maa haadihi sajda sujuudan maxay tahay xaggeed ka keentay waaba subax kamiisaad faqaala wuxuu yidhi sajadtu waan sujuuday bihaa suuraddan khalfa abuilqaasim sala allahu calayh wasalam rasuulkeenna weeyaane gadaashiisa intaan ku sujuuda ku sujuuday falaa azaalu ka zuuli maayo asjudu bihaa ilaan sujuudi xataa alqaah ilaa aan kala kulma nabi maxamed sala allah aleh wasalam geeridaa iyo dhimashadaas weye ilaa aan ka dhintu ka wadaa wa qaala ibnu cabdilacla falaa azaalu asjuduha inaan sujuuda ka zuuli maayo xadaana camru naaqid qaal xadaana ciise bn yoors xaa qaala waxadaana abu kaamil xadaana yaziid bnu zurayci xaa qaala waxadaana axmed bnu cabdata xadaana sulaym bn ahbar kulluhum can taymiyi bihada isnaad hayra anahum lam yaquluu mayna sheegin khalfa abilqaasim taas marka sheegidda riwaayadda kuwa iqaada sheegay baana la qaadan وxadثnي محamed بن مثنى وبن بشhاaر qاal waxay dhn xadثna محamed بن جعفر xadثna شعبة عن cطاء بن أbي maymونة عن أbي rاaفici qاal raafic saa'iq raytu abaa hurayrata aan arkay radi allahu canhu yasjudu sujuudi fii ida samaa nshaqat faqultu waxaan ihi tasjudu fiiha miyaad sujuudaysaa marka waxaad moodaa inuu khilaafku qadiim ahaa faqaala nacam buu yidhi haa waan sujuudi oo ra'aytu waxaan arkay khaliili midkaan jeclaa sala allah aleyh wasalam oo nabiga ah yasjudu fiiha isagoo sujuuday falaa azaalu ka zuuli maa yasjudu inaan sujuuday fiiha xataa alqaah ilaa aan kala kulmo qaala shucba qultu annabiya ma nabigu ka wada calayh salaam khaliili qaala nacam haa taakiid waay wasiyaadkeega waa si caddaystay wey baabu sifat ljuluusi intaasuu kaga baxayso tilaawada sifat ljuluus fadhiga kayfiyada loo fadhiisto fi salaati salaada wa kayfiyatu wadcil yadayni labada gacmood sida loo dhigay calal calalfaqiidayni labada bawdo markaad adxiyaasanayso ama aad fadhiga lagu dhexayso labada sujuud fadhigaa asaga ah sida loo fadhiistay iyo gacmahaadii bawdada meeshaad u saaraysa qaabkaad u saarayso in midna faraheeda la laabi hal far mooyeene inta kalena faraheeda ay fidsanaani faraha xaggee la dhigina waa keeni doonaa qaala xadaana muxamed bnu mucmar bn rabiiyi اlqaysi maxamed ibnu macmar ibnu ribciy alqaysi xadaanaa iyuu ka mid ahaa maxamed binu macmarkan tiscadii ma ku jira ya ya sagaalkii ma ku jira ulaaka alashaju wa macmarin nasrun wa wa camrun sari soo ma ahan ulaa'ika alashaju wa macmarin ibnu macmar waa kan maxamed binu macmar ibnu ribciy alqaysi shaykhu aimatu sita lixdii sheekh ee bukhaari ka bilowday ilaa iyo sunanka afarta iyo sheekhu ahaa xadaana abu hishaam almaqzumi an cabdilwaxid whu bn ziyad qala xadaana cuثmaan bnu xakiimi qala xadaanii caamir bn cabdillahi bn zubayr can abihi qaal kaana rasuulu llahi sala اllahu alيh wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa qacada fi salaa salaada markuu nabigu fadhiisto ataxiyaadka ama fadhiga kale jacala qadamahu lyusra midka riwaayada marka hadda waa iftiraash tawaruq tawaruq bay kuu sheegi doontaa nooc tawaruqa ka mid a tawaruguna cinda aljamhuur waxaa weeyaan ataxiyaadka u dambeeya iska leh tawaruga ka u horeeyana iftiraash weeyaan calaa khilaafi beyr ahli cilmi oo qaar baa qaba dhammaan fadhiyaho dhanba waa tawaruqa qaarna waxay qabaan cagsi waa iftiraash oo goglasho lugta bidix lagu fadhiistaa iftiraash la dhahaa tawaruguna waa sinta inaad dhulka dhigto oo dhulta bidixda xagga bariso tawaruga baa laba nooc aad arki doontaa caawa laba nooc oo mid nooc sucuubo ah ay ku sugan tahay haddii hala suureeyo la yidhaahdo kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa idaa qacada fi salaati jacala qadamahu lyusraa gomadiisa ama lugtiisa bidixda wuxuu yeeli jiray bayna fakhidihi bawdadiisii iyo wasaaqihi dhudhunka dhexdooda ayuu yeeli jiray suuradaa haddii sa ay taha loo ugu suureeyo wa farasha qadamahu gomadiisa alyumna ee midigtana waa gogli jiray lama dhihin nasaba qadamahu qadamayhi oo qadamahu lyumna wuu taagi jiray lama dhihine farasha baa la yidhi marka suuradaas ma la fahmay ya lugti bidixdeed xaggee gashay bawladii iyo iyo saaqii hodhudhulgaha dhunkooda ah iyo kala dhex gashay lugti midigtaheedna iyadana iftiraash waa la goglo saasaa loo goglay liannahu riwaayada kale ee mashhuurka min xadiid abi xumayd iyo kayrba sheegaaya iyo midda noo imaan doonta waxaa weeyaan nasab insaan faraha loo taago dhugta midigta ah ta bidixdaana lagu maaragtay hoos la mari xagge la marini taxta saaqi ma aha udhunka boodada iyo dhudhunka dhexdoodee saaqa hoostiisaa la marin saaqa lugta midigta saaqeeda ayaa hoos laga marin lugti midigteedna way ka taagan tahay kor bay oga haysaa tan ayaduna waa suuro kale ogow wa farasha qadamahu lyumna wa wadaca yadahu lyusra gacantii bidixdeedu wuxuu dejiyey calaa rukbati lyusra bowlada bidixda ayuusa u saaray gacantiisa bidixdeed sacabkiisii faraha u fidin wa wadaca yadahu lyumna gacantii midigteedna wuxuu dejiyey calaa fakidihi lyumna bowladiisa midigta ayuusa u saaray wa ashaara intaasi faraha waa la wada laabaya faraha gacantii buu saari lakiin farihi wuu laabi wa ashaara biisbiicihi fartaas sabaabada la yihahdo farmurugsatada bas ayuu ishaaraya saa u taagaya taasaa la taagi oo tawxiidka lagu ishaari mar allaala markii ismi ilaahay iyo magac ilaahay aad soo martaba waxaa weeyaan waa lagu ishaaraya ama ila allahu waa lagu ishaare culamada fuqahada dee furuucdooda masaaisha ka hadlaanba ka mid xadana qutayba bnu saciidin qaala xadana layt bnu sacd can ibni cajlaan maxamed xaa qaala waxadana abu bakr abi shayba walafdula qaala xadana abu khaalid alaxmar sulaymaan ibni xayaan can ibni cajlaan maxamed can camir bni cabdillahi bni zubayr can abihi cabdulahi bni zubayr bn xawaam qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lah nabiga calayh salaam wuxuu aha idaa qacada yadcuu markuu fadhiistay inuu ducaysto ataxiyaadka akhriyo wadaca yadahu lyumna gacantiisa midigtaa wuxuu dejin jiray calaa fakidihi lyumna bowlada midigta ayuu ka saari jiray wayadahu lyusraa gacantiisa bidixdaana calaa fakidihi lyusraa bowladiisa bidixdau ka saari jiray wa ashaara biisbicihi asabaaba fartiisa sabaabada la yidhaahdo musabixana waa la yidhahdo markii damagaca islaamiga la baxdaye marka hore sabaaba la dhihi jiray waa lasku caayaa waa lasku lacaradaa waa lasku xantaayo fartaa lasku fiiqaa marka markii dambe laakiin magac islaama loo bixiyo oo musabaxaa musabixa tii tasbixsanaysay ilaahay masihidiisa iyo maaragtay ifraadahu ifraadu cibaadati lahu lagu ishaarayay in cibaadada keligii loo keli ila lahu wa wadaca ibhaamah suulkiisu wuxuu dejiyey nabigu calayh salaam calaa isbicihi wustaa fartaa fardhaxada ayuu saa u karsaaray saa u karsaaray fartii markaas fartii furmurugsatadeedu iska taagan tahay suulkii laguma duubin waxaa soo arortay riwaayo kale waxallaqa taxliiq laakiin riwaayadan hadda waxay sheegaysaa in fartaa askarigeeda ay istaagayso suulkiina xaggee la dhigi fartaa fardhaxada ehe foorarta yaa korkasaa looga saaraya wawadaca ibhaamahu suulkiisii calaa isbicihi fartiisa korkeeda agustaa fardhaxada wa yulqimu wuxuu ku soo laabi jiray kafow sacabkiisa alyusraa bicdaa rugbata lowgiisa gacanta biicdaa faraheeda loo jeedaaye ee kafka ilen intaa raaxada calaacasha o dhan baa kaf la dhahaye fanaha wuxuu ku soo laabi jiray rukbatahu lowgiisa lowgiisa u korsaari xoogo wax qabanayana uu iska dhigo saasoo usoo yarlaabi min alluqma afka la gashay soo garayso luqma la dhaha marka fariibu saa ugu soo yarlaabaya yulqimu kafahu sacabkiisa alyusra rukbatahu lowgiisa saa ugu soo yarqabanaya saa usoo qabanaya kayfiyada ma la fahmi ya maska caddahay lugti bidixdeed gacantii marka saa loo saaro lowgi baa saa loo korsaaraya farihii marka farihii haddaad lowg saa usoo yarlaabtana way jirtaa yada haddaad isku korsaartan waxba dhib ma laha xadana mxamed bn raafi cabd bn xumaydin qaala cabdun abarana wqala ibn raafi xadana cabdurazaaq ahbarana macmar can cubaydilahi bn cumar can naafic an ibni cumar ana nabiya sala allah alيh ali wasalam kaana idaa jalasa markuu fadhiisto wuxuu aha fi salaati salaada uu u fadhiisto wadaca yadayhi labadiisa gacmoodba wuxuu dul saari jiray calaa rugbatayhi labada low wa rafaca isbicahu lyumna fartiisa gacantiisa midigtaa farta ku taalla farburugsataa loo wadaay isbacahu fartiisa alyumna midigta ah ee gacanta midigta ku taalla allatii talilibhaab midda suulka la xidhiidha midda suulka la xidhiidha oo dhanka suulka uu jiro midda jirta talilibhaab wahiya asabaaba wax lagu tilmaamayo waa fartaa farburugsatada la yidhaahdee saasay u soomaalida ku magacaabaan farburugsato markii marka cuntada iyo wax la cunaayo oo la murugsan jirayoo yaa sa farta loo laabaayo murugsiga ku fiican tahay fardhaxo iyo faraha kale ma suuroobi karto hawsha markay intay sii gabaabsi noqoto cuntada ay kusoo kasoo gabaabsado waxaan la qaadi karin intaas marka yare ku dheganaya meeshaasi ka dhalaalaya fartaa umaa ka shaqayn karta fartaa umaa ka shaqayn karta farmuusataa marka loo bixiyey allatii taliibhaan fadacaa bihaa taasuu nabiga ku ducaysanayo tawxiidka ku ishaarayay wayadahu lyusraa gacantiisa bidixda calaa rukbatii bay saaraayeen bowdadiisa alyusra baasiduhaa wuuna fidinayey calayha korkeeda korkeeduu ku fidiye faraha gacanta bidixda faraheeda waa la fidin laakiin waxaan soo marray fiida faraha in loo waxoogo ilqaam wax la yidhaahdo saa lagu soo qaban karo وxadثna cبd بن حmayd qال xadثna yuنس بن محمد qال xadثnي xmاd بن سلمة عن أyوب عن ناaفع عن بن cمر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه aلي وسلم kaana nabigu wuxuu ahaa idaa qacada markuu fadhiista fi tashahudi ataxiyaadka wadaca yadahu lyusraa gacantiisa bidixdaa wuxuu dejin jiray calaa rukbati lyusraa ayaa la dul saari waa laska kor saari dadka qaar baa cuskada oo ayadoo dhan saa u cuskanaya ee korka saa u saaraysaa wawadaca yadahu lyumnaa gacanta midigtana wuxuu dejin jiray calaa rukbatihi bowdadiisa alyumnaa midigtaa marra fakid marrarukbalkuleha ilaa lawyaha la gaarsiin wa caqada wuxuu gudi jiray nabiga calayh salaam farihiisa alaaatan wa hamsiina konton iyo saddex buu gunti jiray nabiga calayh salaam wa ashaara bisabaaba fartaas sabaabada la yidhaahdana waa ishaari jiraayadu way taagnaan far kala lama ogolo in la taago laba farood ma taagi kartid nin buu arkay nabiga calayh salaam labada farood taagaya markaasuu nabigu wuxuu yidhi axid axid ah, walwaaxid laxad ilaahay waa keligiis fartu waxay ishaaraysaa ilaahayga waaxidka inaan laba farood taagta marka lama ogolo wacaqada alaaata wahamsiin kontan iyo saddex buu guntay maxaa laga wadaa carabtu waxay iska lahayd xisaabo u gaar ah oo xoraha ay wax ku xisaabato oo ishaaraad ishaaraado ayagoo isla fahmaan oo mafhuum agtooda ka ah oo haddii sidaa la yeelo soddon iyo waxbay noqonti konton bay noqonti sidaa saa la yeelo ayaa jiri jirtay soomaalida laftarkooda ma aqaan hadda inay ka tageene dadka suuqa jooga ee suuqarka ka shaqeysa xoolaha iyo xaggada way isticmaali jireen oo intay marada hab isku siiyaan go-a oo labadooda gacanta isku dhiibaan ya intaasoo hore intaasoo dambe ayaa lasdhihi jiray marka waa lasfahmi jiray maya ku dar iyo si loo wado ayaa meel lasu dhigi jiray oo xisaab waxaa asaga ah farihii weeye marka waa xisaab u gaaray aheed oo sidaa markay fartu noqoto waxay ku soo fadhiisanaysaa konton iyo saddex qaar culammada ka mida ah xoogo waxay isku dayeen inay suuradii ay xisaabtii caadigeed carabigeed ku soo fadhiisiiyaan oo kontonkii oo sidaa u wareegsan iyo nudqadii inay ka dhigaan oo wareeggaa lasoo wareejiyey iyo nudqada ayadaa meeshaa duresh ayadoona ishaarada qaar baa saas ku weer nooc takallufa ku jira laakiin in la yihahdo xisaabay ayagu garanayaan bay ahayd sida ay maaratay isilaaxa weeyaan walaa mashaaxata fi istilaax sidiisaba iyo wixii lagu heshiiyana dadka isku fahmaan waxba dhibma laha xadaanaa anoo ku ciyaaraya bilxasa quruuraxa fi salaad anoo salaada ku jiro oo quruuraxaya carrada sa firdhinaaya ama taataabanaya waan soo marray in arrintaas laga fiican yahay oo nabigu yidhi in kaana laabudda fa haddaad kolley kolley aad iyo wejigaada hortiisa aad simi hal mar uun hadday baahi baahi keento hal mar u saa u sin marka ninkan ciyaar buu galay oo gacanta mar allaama kulmaado carradaasu saa dhihi falama insarafa markuu gadoomay nahaanii waa iga reebay salaad markuu ba cabdullahi bin cumar arkay waa u yeedhay wuxuu yidhi arrintaa jooji faqaala wuxuu yidhi isnac niyow samee kamaa kaana rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam yasnacu siduu nabiga samayn jiray waxaad garanaysaa saxaabada nabiga calayhi salaam wax walbaba waxay kutoos ku taagnaayeen samayntii nabiga iyo ficilkii nabiga iyo qowlkii nabiga iyo sunnadii nabiga iyo hadyigii nabiga iyaga oo ku dhaqmaaya qowluhu tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illahi usratun xasana dayasho wanaagsan baa nabiga inugu sugane ku dayda markaas sidii nabigu uu samayn jiray samee faqultu waxaan ii wakayfa kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yasnac sidee buu nabigu samayn jiray qaala wuxuu yidhi kaana idaa jalasa fi salaa salaadda markuu nabigu fadhiisto wadaca kafahu lyumnaa sacabkiisa midigtaa wuxuu saari jiray calaa faqidihi lyumnaa bowdadiisa midigtaa waqabada asaabicahu farihiis oo dhan buu waalaabi jiray kullahaa dhammaan wa ashaara keliya wuxuu ishaari jiray biisbicihi fartiisa allatii tali ibhaam suulka mida la xidhiidha wawadaca kafahu lyusraa gacantiisa bidixdaa sacabkeeda wuxuu dajin jiray calaa faqidihi lyusraa baasiduuhaa asagoo fidinaya way fidsan tahay markaasoo maray xadaana ibnu abi cumara qaal xadaana sufyaan can muslim bin abi maryama can caliy bin cabdiraxmaan almuxaawiy qaala sallaytu waxaan tukaday ilaa janbi bni cumara fadakara naxwa xadiidi daarikin wazaada qaala sufyaan faqaala yaxya ibnu saciid xadaana bihi can muslim uma xadaaniihi muslim baa noo warramay oo marka hore biwaasita marka dambena biduuni waasita kaana yaxya ibnu saciid xadaana bihi can muslim buu nooga warramay kadib muslimkii sheeku sheekha ahaa ayay la kulmeen oo uma xadaaniihi muslim marka ah, muslimka marka sheeka maaha musanifka maaha mid kale wey ah, abu duxa isaguna muslim baa la dhihi jira muslim bnu subex abu duxa baabu wuxuu ku saabsan yahay assalaamu salaamo naqsigii liltaxliili in la xalaaloobo min asalaati salaada laga xalaaloobo oo wixii salaada gudaheeda intaad ku jirta kaa xaaraan ahaa ay xalaal kuu noqotay salaamtu iyo salaam naqsigu yay daawo ka tahy haddaad allahu akbar tiri oo salaaddii aad gasho allah akbar kusoo soo gashay takbiirat alixraam baa la yihahdaa waxaa kaa xaaraana waxaan salaada shuqulkeeda ahayn inaad gasho oo aad meelaha fiirfiiriso jeedsato ood cunto dhaqaaqdo marka wixii kaa xaaraanta ka noqday allahu akbar markaad tidhi oo salaada daraaddeed lagaaga xarimay assalaamu calaykum markaad tiraday xalaal kuu noqon ood samayn kartaa cinda firaadihaa markii salaada la boogo kayfiyatihi sida loo salaamo naqsani masaladan salaamu naqsiga ah culummada markay ka hadlaayaan jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan inay tahay salaamu naqsigu ruknu min arkaani salaad salaada arkaanteeda inay ka mid tahay takbiirta allahu akbar iyo tasliimta intaa udhexaysa ee arkaanta ku jirtaa allahu akbar baa ka bilaaban assalamu calaykum ay kaa baxaysa waa rukni jumhuurta sidaa qaba oo qofka hadduu asagoo assalaamu calaykum yihiin atexyaadkii markuu bogo uu iska dhaqaaqa ama uu hadlo salaadiis way burtay rugnigu ka tegey waxaa khilaafsan alimaam abu xaniifa iyo madhab xanafiya ayagu waxay qabaan salaadda waxay ku dhammaataa eh, ataxiyaadka ataxiyaadka haddii la bogo khalaas salaadda waa kudhamwaa ku dhammaatay salaamo naqsiguna waxay ka mid tahay uun in lala imaado wax salaada tusaaya in laga baxay ah, oo hadalkii alcaadigaa iska hadashay jeesi aad jeysatay waxaasoo dhanba waad kaga bixi kartaa salaada waad kaga bixi kartaa haddaad qof kale la hadasho haddaad maarata iskaba dhaqaaqo iskaba tagto jeesato qiblada ka jeesato salaadda waad ka baxday marka salaadda waa ku dhammaatay ayaguna sidaasay qabaan qoladaas waa la radiyey xanaafta ah xadiidkii baana ku cad nabiga calayh salaam uu yidhi taxriimuha takbiir wa taxliiluha atasliim in allahu akbar baa salaadda lagu xarima lagu galaa waxaa lagu xalaashan karaa oo laguu ogol yahay salaadii wixii lagu diiday gudaheed inaad samayso waxaa ku xalaal noqonaysaa qad tasrii markaa salaamo nafsi aad la imaato xadiistaasaa ka mida xadaana zuhayr bnu xarbi xadaana yaxya bnu saciid can shucba can xakam mansuur can mujaahid can abi macmarin ana amiira min madaxa yaa kaana bimakata maka joogay amiirka ahaa yusalimu waa salaama naqsan jiray tasliimatayn laba salaama naqsi buu la imaan jiray assalaamu calaykum waraxmatullah si annagaba haddaan yeelno faqaala cabdullahi baa wuxuu yidhi qaala cabdullah ayaa wuxuu yidhi anaa cariqahaa xagge ka keenay ana caliqahaa ee ama xasalaha wa ana jaa biha xagge ka keenay yani sunnadii buu waafaqay buu ku wadaa ninkan amiirka ee madaxda inta badan umarada ee xoogow tasaahul iyo adduunya iyo mashquulkeed marka ninkan sunnadii buu sax u waafaqaye xaggaba ka keenay qaala xakam fii xadiiii wuxuu yidhi ina rasuula lahi sal slam kaana yafcaluhu buu raaciyey marka nabigaa samayn jiray xaggeeba ka keenay waa waafaqay buu ka wada waa waafaqsan yahay waa waafaqsan yahay marka laba salaama naqsi way sida akmalka oo asalaamu calaykum midiga iyo asalaamu calaykum bidax laakiin hadduu hal keliya asalaamu calaykum yihahdo midigta salaaddiis waa u asaxday qibladaasa usoo jeeda hadduu asalaamu calaykum yihahdo salaaddii waa ka asaxday asalaamu calaykum taa uu yiriba salaaddi waa ka baxay yeesigaasna waa sunno oo qolada midigta uu salaamo qolada bidixda wa hada acdal sidaasa cadaalad ku jirtaa inaad midigna salaamto bidixna salaamto cadaaladii wey laakiin haddaadan yeelin salaadda waa ka asaxaysaa oo aad ama midig keliya ku kaaftoonto xataa alimaam anawowi raximah llah wuxuu leeyahay hadduu bidixda hormariyo oo haddana midigta u yidhahdo khilaafu sunna haba ahaatee salaaddiisa waxba bumburin asalaamu calaykum dooraba salaad baa ka baxay waxadaanii axmed bn xambal xadaana yaxya bnu saciid can shucba can ilxakam can mujaahid can abi macmar can cabdillahi bni mascuudi qaal qaala shucba wuxuu yihi rafacahu maratan kor uu marfuuc buu ka dhigay ila nabiy ana amiiran cabdillahi bn cumar cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu ana amiiran nin madaxa oo maka madax ka ahaa soo aw rajula ninbaa sallama tasliimatayn laba salaama naqsi buu la yimid faqaala cabdullahi ba wuxuu yidhi anna caliiqahaa xaggee uu ka soo qaatay oo uu maarata ka helay wuu waafaqay sunnadii waxadaana isxaaq bn ibraahim qaala akhbarana abu caamir alcaqadi qaala xadaana cabdullahi bnu jacfar can ismaaciil bn moxamed can caamir bni sacdin can abihi qaal sacd bin abi waqaas kuntu waxaan ahaa araa rasuula allah kii nabiga arka calayhi salaam oo yusalimu salaama naqsanaya can yamiini dhaga midigta iyo can yasaarihi wakaa hadyigii nabiga xataa araa ilaa aan ka arko bayaada khadyihi nabiga calayh salaam dhabankiisii cadyidiisii aan ka arko oo qofka gadaashaada fadhiya markaad midigta aad fiirinayso dhabankaadoo gudban waa inuu arkaa sidaasaa fiican oo aad gaarsiisa halkaas baabun wuxuu ku saabsan yahay adikri bacda salaad salaaddii haddii la tukaday salaama naqsiga u dambeeya salaaddii waa noo dhammaatay arrimo kale oo salaadda uun taam yeelayso axkaamteedii ku saabsan iyo masaa'il kale oo sunankii wax badan imaan doona ilaa kitaabu ljanaaza aan ka gudubno o zake laga bilaabo baabu dikri bacda salaa salaada markii la tukado adkaar bay leedahay mashruuca ah maahuura nabigeenna ka sugnaatay sala allahu alayh waali wasalam ay tahay qofka muslimkaa inuu ilaaliyo una ka degdegin yuuna ka degdegin ha ilaaliyo oo sunnadaasi inta aad kala imaanayso inuu qofka uu iska yar sabraa fiican adkaarta ayada ah xaddaana zuhayr binu xarb qal xadana sufyaan بن cuyaynata can camr qaal abaranii yiid abaranii bida abu macbad abu macbad baa xadiidkan ii sheegay buu lehay mar camar baa sidaa wata camar ibnu dinaar wuxuu leeyahay abu macbad oo sheekhaygaa xadiidkan ii sheegay uma ankarahu bacdu waa ugu inkiray haddana kuma sheegin buu yidhi can ibni cabaas buu ka wariyey waan hubaa qaala ibnu cabaasna wuxuu yidhi kunaa nacrifu waxaan aqoonsan jirray inqidaaa salaati rasuulilah salaada nabiga calayhi salaam inay dhammaatay bitakbiir takbiir allahu akbar uu yidhaahdo salaadda ayaa kuwa xasuusa ku garan jiray oo kor buu u qaadi jiray sala allah alay ali wasalam haddii sufuufta dambe uu fadhiyo ibnu cabaas oo kale takbiirtii la qaaday ayaa salaadiina laga baxay ku garan jiray buu le ila mukabarosood iyo mukarafood ma jirine takbiirtaa marka ma mid mubaasharatan marka salaada laga baxo lala imaan oo u gaar ahaa mise waxaa loo wadaa tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir saddexdaasi oo mid walba soddon iyo saddexa noo imaan doontee markuu nabiga la imaado takbiirta u dambaysa ama takbiirtii markuu maraayo kor buu ayad u qaadi jiray bikhilaafi tasbiixi wataxmiidi labadaas khilaaf eh, kor omu qaadi jirin takbiirtiisa kor u qaadi jiray labadaas ra'yaba waa jiraan laakiin waxaa nusuusta xadiista ku cad oo u badan in nabigu uu istikfaarta ku bilaabin jiray astaqfir saddex jeer allahuma anta asalaam minka salaam baa inoo imaan doontaa xadaanaa ibn abi cumara qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can camr ibni diinaar can abi macbadin mawla bni cabaasin annahu samicahu wuu maqlay yukhbiru can ibni cabaas camar binu diinaar baa maqlay abimacbad oo yukhbiru ka warramaya can ibni cabaas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi maa kunaa nacrifu ibna cabaas maanan ku aqoonsan jirin inqilaa'a salaati min rasuulilah salaadda nabiga inuu bogay oo ka baxay ilaa bitakbiir allahu akbarta uu leehay kor u qaaday ayaa ku ogaan jiray in kor loo qaadi karaa mararka qaar laasiyama haddii tacliimi dadka ha bartaan laga rabo dadka ha bartaano in mararka qaar kor loo qaadaa fiican tasbiixdii iyo taxmiiddii takbiirtii kor loo qaado si cawaamulmuslimiin iyo dadkaan aqoonin ay u bartaan markii la dhaho hadda way fahmeenna laga tago daa'im ma ahaynoo mar walba lama daa'imi jirin in adkaarta kor loo qaado laakiin mararka qaar waa kor loo qaadi jiray qaala camar wuxuu yidhi camar binu dinaar wey camarkan fadakartu dalika liabi macbad abi macbadkii xadiidkan ii sheegay ayaan u sheegay oo yidhi xadiidkaadaa ii sheegay faankarahu waa inkiray ah, waa inkiray inuu ii sheegayba wa qaala wuxuu yidhi lam uxadidka bi aniga xadiidkan kuma sheegin buui qaala camar wuxuu yidhi waqad ahbaraniihi waana ii sheegay ogow qabla dalik hadda kahor buru ii sheegay waa halmaamay masalada waxaa la dhahaa masalatu man xadaa uma nasiya musalax alxadiid ayay ka mid tahay man xadaa uma nasiya raawi intuu xadiid sheegay oo ardadiisa wax u sheegay kadibna halmaamay oo yidhi iniima sheegin iyo warkaa aniga igamada maqal ayaa markaas la yidhaahdaa waa baab ka mid ah abwaabta iyo qawaacidda musalax alxadiid qaacido ka mida wey see la yeeli marka hadduu sheekhiiba yidhahdo igamada maqal ardaygii yaa la qaadan hadduu tashkiil geliyo oo u yidhahdo maa atadakar ma axfad ma xifdisni ma xasuusni warka asaga inaan kugu yidhi ma ogi uu yidhaahdo warka raawiyaa la qaadanayaa warka raawiwa ayaa la qaadanaya qowlan waaxidan liannahu liannahu raawiga sheekhu wax waa halmaami karaa waa bashar laakiin raawigan wuxuuna xifdinin ma dhihi karo waan xifdiyey cadaalada udiidaysa cadaaladda u diidaysa laakiin qofkan waxa uu xifdiyo waa amaami karaa taas marka waa mid laakiin hadduu jasmi u yahay oo yidhaahdo mar dama hay dhihin aniga allahika allah kuma dhihin hayga warinin war noocaasa uu la imaado uu aad u inkiro marka ayada see la yeelayaa warka asaga looma tiirinayo raawigii marka warkaasi ku talaayay ilaakhayna waa kaa maqlay lahaa ma lagu xumbaanaya inuu yahay mutaham ilan war aan jirin buu calaa maa yascumuhu sheekh suu sheegaayo iyuu dusha ka saaray oo la dhihi marka xadiid baad sheegtay sheekhaadina uuna maarata kuma waafaqin war nabi aad ka dhigtoo tiirisay man xadata man kadaba calaya mutacamidan baa soo gashay saa darteed imaa kaadib wa imaa mutahiman bilkadib baad noqotay ma la dhihioo halkaa dhacni dhacni ma ka soo gaaraya maya liannahu jasmigiisii iyo jasmigii sheekha laba jasmaa isku dhacay markaa tanaaqabaa fatasaaqataa labadoodii mid midka kale ka faexa ma jirto kana yaxtamil kana ixtimaal baa ku jira kana ixtimaal kana wuxuu leeyahay ilow ilow waa ii sheeg kana wuxuu leeyahay maya kuma sheegin labadoodaasi jasmi iyo go-aanay qaateen labadaasi ixtimaalla waa u dhexeeya mid unbaa khaldan kee weeye mid kor kama saari karro kuna beri kama dhigi karro marka waxaa leeyahay warkaa un halkaa ku joogo laakiin raawigaas inkaas wax kasta wax kale haddaan lagu arkin sidaasi ku noqon mahayo nin marduud ah oo warkiisa la radiyey ku noqon mahayo xadaana mxamed bnu xaatim qaala abarana mxamed bnu bakrin qaala abarana ibnu jurayjin xa qaala waxadaanii isxaaq ibnu mansuur walafdu lah qaala abaranii cabdrazaq abarana ibnu jurayjin qaala abaranii camr bnu dinaar ana aba macbad mawla bna cabaas ahbarahu ana bna cabaas radi allahu canhuma ahbarahu ana rafca sawti sawdka kor loo qaado bidikri dikriga oo kor sawdkiisa kor loogu qaado xiina goortiina kor loo qaado yansarifu nnaasu dadka ay ka soo gadoobaan min almaktuubati salaada faradka kaana wuxuu ahaa rafcu sawtkaasi calaa cahdi nabiyi nabiga xilligiisii ahaa sala allah alay wasalam cahdi nebi hadduu ahaana waa sunna nabawiya waa lagu dhaqmayaa in sawtka markii salaadda laga baxo kor loo qaado adkaar la qaado oo dadku ay wada maqlaan wuxuu ahaa wakhtigii nabiga wax jiri jiray ee bidca maaha bidca ma aha haddaad aragto imaamkii oo wax kor u qaada adkaar kor u qaaday adkaartii mashruucadee baa laga hadlaya ee dubru salawaat ee salaadaha gadaashooda ah ayuu dadka kor ugu qaaday si ay wax xifdiyaan u bartaan ama u xasuusiyo waxba dhib ma laha laakiin ma daa'imi jiray ayay culamada ka hadlayaan inuuna daa'imin sifatu salaatinabi markii saxaabada ay ka wada hadleen lama arkin arrintaa ka hadlayo waxaan ibnu cabaas radia allahu canhu masaladan iyo mooyeene wa qaala wuxuu yidhi qaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi kuntu aclamu waxaan ku garan jiray idansarafuu bidalika markay kasoo gadoomaan salaada ka baxaan idaa samictu bidalikaan ku aqoonsan jiray idaa samictu markaan maqlo markaa rafcu sawti bidikri wuxuu ka caamsan yahay bitakbiiri bitakbiiri oo marka takbiirtaas dikrigaasaa ka caamsan dikrigaasna waxaa soo gelaya istikfaartii iyo ducadii iyo mxuuaha dikriga tasbiixdii iyo lasoo wadagelaya kaasoo soo wadageli takbiirta meesheeda markii la gaaro deena iyaduna meesheeda ku sugto halkeedaas ayadana kor lagu qaadi tartiib ma aha in iyada lagu hor ugu bilaabay ma aha baabu istixbaabil tacawudi tacawud iyo cawdubilaysin sunno weeyaan laga cawdubilaysto ilaahay laga magangalay ilaahay min cadaabilqabri qabriga cadaabkiisa ilaahay laga maarata magangalo oo acuudu billahi ilaahay laga magangalo min cadaabi alqabri arrintaa waa sunna gaar ahaan salaada gadaasheeda oo xilliyaha ducada in la ajiibo aad iyo aad loogu rajo badan yahay xilligaasi qabriga cadaabkiisa oo qof walbaba sugaya kii nool intii dhimatayna ay arkeen xilliga in ilaahay subxaana wa la magan galo oo qabriga cadaabkiisa laga magan galo sunno mu'akada wey waqiila waajib calaa bacdi ahlicilmi saasay qabaan mari doonaa xadaana haarun bnu saciid waxarmala bnu yaxya qaala haaruun xadaana waqaala xarmal abarana ibn wahbin abarana yuunus ibn yaziid can ibn shihaab azuhri qaala xadaanii curwa bn zubayr ana caaisha qaala dakala calaya rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga ii soo galay wacindii imra'atu min alyahuud wixii naag reer yahuudooda ay ag fadhido yuu nabiga soo galay marna laba cajuusa u imaato reer yahuudooda qisada ayaa tacaduday wahiya taquulu habartii oo le ama midda hadlaysay baa laga soo qaaday wahiya taquulu ayagoo leh hal shacarti ma ogtahay caaisha anakum idinku saasay tiri tuftanuuna inana fitnayn doono fi lqubuuri qubuurta markaad imataan tuftanuuna waa fitnada hadda waxaa loo jeeda altibaar alikhtibaar tuftanuuna waa inana imtixaami doonaa fi lqubuuri qubuurta dhexdeeda imtixaan baa dhici doona saddex su'aalood baana imtixaankaasi ka kooban yahay man rabbuka wamaa diinuka wa man nabiyuka labada man wey midna waa ma u fiirso man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka saddexdaa su-aal baa la isweydiinaya waa saddexda su-aal ee uu kitaabka ka alifay shaykhu lislaam maxamed bin cabdilwahaab ee uu ku magacaabay usuulu alaaa ah, usuulu alaa alaadadaasi waa saddexdaa qabriga lagugu weydiin doono saddexdaa qabriga lagu weydiin doono wey oo qof walba lagu weydiin doono su-aalahaas dadaan la weydiinaynin waa laga yaabaa ambiyada iyo shuhadada iyo muraabiqiinta iyo dad noocaasa oo aan su-aalo la weydiinin baa jira ayb qaalat waxay tihi caaisha radi allahu canha nabigu waa maqlayay hadalka islaantaas fartaaca rasuulu llah nabigaa gagaxay calayhi salaam wa qaala wuxuu yidhi inamaa tuftanu waxaa la imtixaamu yahuud yahuud waxaa la imtixaamu yahuud wey ah, waa intuu warka soo degin oo nabiga loo sheegin calayhi salaatu wasalaam qabriga su-aale inay ka jiraan qaalat caaisha waxay tihi falabitna layaaliya habeenaan joognay ijtihaad buu nabigu la yimid uma qaala rasuullah nabig alay slam wuxuu yidhi hal shacarti ma og tahay annahu uuxiya ilaya in laii waxyooday annakum idinka tuftanuun dadow inan imtixaami doono fi lqubuuri qubuurta gudaheeda qaalat caaisha waxay tihi fasamictu rasuul allah nabiga calayh salaam baa maqlay bacdu maalintaa kadib yastaciidu isagoo ilahay ka magangeli min cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa oo ay la socdaan waxyaalo kale oo iyaga fidrat almaxyaa walmamaad iyo masixudijaal iyo intaas nabiga calayh salaatu wasalaam ilahay buu ka magangeli jiray qaala waxadaanii haaruun marka waxaa weeyaan in kuwa ahlu kitaabka ee diimaha sheegan jiray waxyaalo kamida ah, waxay haysteen inuu weli sawaabkii iyo saxdii ku taagan yahay oo waxay hallayeen ay bedeleen waxaan ahayn oo saxa inuu jiro mararka qaarkoodna inay sax iyo sawaabku ka hadli karo laakiin laa tusadiquu ahlkitaab walaa tukadibuuhu nabi alay slam lama kala garanayo maxaa saxa maaha sawaaba diinteenna waxay sheegtay maa isku hubnaa wixii ayaga ay sameeyaan wax diintooda kasoo samaawi aho wixii muuqda oo diinteenna aynan maaratay ay diidday waa gaar ee waxa kale laga hadlaya wixii shareecadeennu ay diidday sharcu man qablina la aqbali maayo wixii shareecadeennu ay ihbaatiso ay sugtayna sharcu man qablina waa la aqbali waa la aqbalaya laakiin wixii aan laga aamusay oo wax inkaar diididna ayna jirin aqbalidna ayna jirin taas waay midda ayada ah ee laa tusaddiqu ahla kitaab walaa tukadibuuhum waquluu aamanaa billaahi marka iska dhahaw ilaahay baan rumaynay iyo rasusha hana ka rumaysanina been baad sheegtayna hadhihina waa intaasoo ay run yihiin marka nabig alay salaam waxyi baa lagu soo dejiyey sidii markaa arrintaa u sheegtay yahuudiyaddii ayaa markaa yuu waxyina ku yimid diintii samaawigeeda ambiyada ilaahay lagu soo dejiyey bay kamid ahayd oy weli wa ka haystaan weliba wax ka haystaan marka qofka mushriga yahuud ama nasaara ama kristaana axyaanan bale shaydaan ayuu nabigu calayh salaam wuxuu yidhi sadaqaka wahuwa kaduub run buu kuu sheegay waa sabeenaale abu hureyrow ninkii kuu yidhi aayatulkursi aayatulkursida haddaa shayaadiinta iyo jinka markii la akhriyo way ka cararayaan warkaa run weeyaan laakiin isagu waa ninkii beenta badnaaye shaydaanaha jinniga hawe waxadaanaa jinniga gaalada laga hadlayaa jinniga muminiinta ee muslimiinta ee innaga oo kale ah kuwaa looma wado sabeen baa ku xidhan waxadaanii haaruun bnu saciid waxarmala bnu yaxya wa camru bnu sawaad qaala xarmala ahbaranaa wa qaala alaakharaani xadaanaa ibnu wahbin qaala ahbarana yuunus can ibnu shihaab can xumayd can abi hurayrata radi allah canhu qaala samictu rasuul اllahi sal اllahu alيh wasalam nabigaan maqlo bacda dalika maalintaa kadib yastaciidu isagoo ilahay ka mahangeli min cadaabi اlqabri qaala xadaana zuhayr bn xarbi waisxaaq bn ibrahim kilaahuma can jariir qaala zuhayr xadaana jariir can mansuur can abi wail shaqiiq can mansuur bn najdi can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tiri dahaltu waxaan u galay dakhalad calaya waxaa ii soo gashay cajuusaana laba habrood min cujuzi yahuudi lmadiina madiina habrihii yahuudi deganeed habrahoodii ka mida yaa iyimi islaanta dada cajuuzaba dhaacay ma aha soomaalida cajuuzo ceeb u malaysa carabigu cajuuzo buu dhihi qofka haweenka hadduu weynaado oo haween ay tahay marka qaalat yaa weylata aalidu wa ana cajuuz waa leedahay faqaalataa waxay dhaheen ina ahla alqubuur dadka ahluqubuurka ah yucadabaani waa la cadaabayaa fii qubuurin baa lagu cadaabi mid baa hadlaysa ta kal u jiibinaysa qaalat waxay tahi fakadabtuhumaa waan ku beeniyey walam uncim ooguma raaxeenin an usadiqahumaa inaan u rumeeyo oo run baad sheegaysaan intaan ay raaxay iyo moraal mooraalkaan u dhiso ma dhicina been baad sheegaysaan baan ihi walam uncim ooma nacam nacam dhihin lam uncim nacam ooma dhihin an usadiqahumaa inaan u rumeeyo fakharajataa anoo inkiray aya oo radiyey ayay iga baxeen wadakala calaya rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ii soo galay faqultu waxaan idhi lahu nabiga ya rasuul allah ina cajuusayna laba habrood min cujuuzi yahuudi lmadiina madiina habradoodii ka mida dakhalataa calaya way soo galeen fazacamataa waxay sheegeen ana ahla qubuur ehlulqubuurka yucadabuun in la cadaabo fii qubuurihim lagu cadaabo waa kuwa dacadaabka mutaystay ee ama gaalo ama munaafiqiin ama dembi loo ciqaabayo walciyaadu biاllah ilah baan ka maangalna cadaabu qabri subxaanahu wa tacaala faqaala wuxuu yidhi nabigu sadaqataan run bay sheegeen tii hore imtixaankii fitnadii daliilkeediiy naskeedii nabiga loo waxyooday kadib ayay tan ahayd marka saasaa muuqata sadaqataan run bay sheegeen inahum yucadabuun waa la cadaabaa cadaaban cadaab tasmacuhu lbahaayimu ay maqlayso bahaayinta iyo xayawaanka iyo dameeraha iyo fardaha iyo waxaasoo dhan ayaa mararka qaar iska didi oo boodi quburaha agtooda markay marayaan waxbay maqleen cadaabkaasay maqleen qaarad waxay tihi famaa ra'aytuhu ma arkin bacdu maalintaa kadib fii salaatin salaad isagoo tukanayo ilaa yatacawadu min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisuu nabiga alayh salaam ilahay ka magangeli jiray tacawudkaas ilaah laga magangalana waxaa weeyaan waxay ku gaarsiin ilaahay waa allah raxiim oo naxariis badan afuura xaliima ducada inuu aqbalo oo ajiibi buuna noo ballan qaaday subxaana ilaahay marka ma hoojinayo qofkii ducadaasi laazima ilahay hoojin mahayo oo cadaabalqabri uu ka badbaadin cadaabalqabri oo laga badbaadiyana waxay u tahay muqadimo iyo arar inuu xusnulkhaatima khaatima wanaagsan inuu ku dhinto xusnulkhaatimana ku dhinto marka qiimo badan wey xadaana hanaad in lala imaado iyadoo dheer baan arki doonaa afar kooban xadaana hanaad binu sari qaala xadaana abulaxwas an ashcaf can abiihi can masruuqin can caaisha bihada isnaad wa fiihi wamaa salla salaata bacda dalika ila samictuha yatacawad min cadaab alqabri kacudu bilaysajid ka magangeli jir baabu maa yustacaadu minhu fi salaad salaada gudaheeda waxa ilaahay laga magangalo ayuu haddana u baabaystay waa raggii ka dambeeyey imaam muslim wey imaam nawowi baan haynaa kuwa kalena waa laga yaaba inay ka raacaan xadaana camru naaqib wazuhayr bnu xarb qaala waxay dhaheen xadaana yacquub bn ibrahim bnu sacdin azuhri qaala xadaana abi ibrahim ibnu sacdin can saalix bni kaysaan can ibni shahaabin qaala aqbaranii curwa bn zubayr ana caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan maqlo yastaciidu ilahay ka magangalaya fii salaatii salaada gudaheeda arja awqaat wey xilliga ducada in la aqbalo loogu rajo badan yahay waa markaa salaada ku jirto inta soo gabagabaysay alla usoo tukatay usoo sujuudda u rukuucday meesha ugu dambaysa aad marayso sal tucda wey markaa ayada waa kiiu nabig alay slam u dhihi jiray layatakhayir min almas'alati maa shaa wuxuu rabo wuxuu rabo ducada markaasi ha ducaystuyu nabiga sala allah aleh wasalam xilligaas wuxuu nabiga istaciidu fii salaatihi min fitnati dajaal masiixu dajaal fitantiisa halhal buu kuu kala qaadi kadibna ayagoo wada socda ayuu kuu sheegi doonaa وxadana نصr بن عlي الجhdمي وبن نmayr محamed بن cabdاللahi وabu kurayb abu kurayb محamed بن الcلاء وزhayr بن xrb afartaasi laba ka mida a'imadii sitada sheekha u ahaa wey jamiican dhammaanba can wakiic bay ka wariyeen qaala abu kurayb wuxuu yidhi xadana wakiic buu kaga qaaday qaala xadana اlawsaaciyu can xasan بn caطiyata can mxamed بn abi caaisha can abi hurayra radي الlah canه can yaxya بn abi kaثiir isaguna can abi slma can abi hurayra iskugu iman iyo abu hurayra laba raawi maxamed bin abi caaisha iyo abu salama qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullah nabiga calayh salam wuxuu yidhi idaa tashahada axadukum xakiimuku waa taxiyaatanay tashahudka taxiyaadka la yihahda tasmiyat lbacdi wa iraadat lkulli wey oo tasmiyat shayi tasmiyat albacdi bismi lkulli yani in shayga lagu magacaabi karo bacdigiisa kulli kulli magac looga dhigi karo oo tashahudka waa kelimada shahaadateynka ku jirta ashhadu an laa ilaha illa allahdaas yaa magac looga dhigay atixiyaadku baa la dhahaa atixiyaadka ida tashahada axadukum axadkii markuu shahaadada falyastaciid billahi oo atixyaadsado falyastaciid billahi min arbac afar ilaahay ha ka magan galo min arbac afar arbac maxaa loo hormariyey toos muxuu koo iskaga bilaabi waayey nabiga alayh salaam waa usluub tacliim xakiim usluub xagga waxbaridda ku fiican wey afar haddii inay tahayad ogaatay afarta ayada ah saddex ka mid a ah haddaad la imaato ood midda afaraad aad garan weydo waad raadin afar inay heed la ogeyda ina afar heed baad ogeyda ta afaraad baad raadin laakiin haddii marka horeba laiska sheeg sheego saddexdaasaad u malaynaysaa inay ku dhammaatayba marka min arbacila way ku hagi xisaabtii bay ku haysaa falyastaciid billahi min arbac afar yaquulu wuxuu leeyahay allahuma ini acuudu bika ilah waxaan kaa magangelayaa min cadaabi jahannam jahannama cadaabkeedaan kaa magangelaya ina cadaabaha kaana horaama wa min cadaabi qabri cadaabkiisa ilah kaa magangelay haahidkii wey xadii soo marreerhow wa min fitnati lmaxyaa nolosha fitanteeda iyo walmamaati geerida imtixaankeeda iyo fitanteedaan kaa maangeli wa min shari fitnati lmasiixi dajaal masiixu dajaal ninka la yidhaahda beenta badan ee wax soo socda oo wax fidneeya ka ugu badana ugu shar badana fitantiisa sharteedaan kaa maangelaya afartaasuu ilaahay nabiga calayh isalaatu wasalaam yuu ka maangeli jiray bal waa wuxuu yidhi idaa tashahad axadukum falyastacid maxay tahay waa amar amarkuna muxuu faa'ideeya wujuub halkaasay culammada qaar oo waa axadulwajhayni lilxanaabile iyo madhab daawus ibna mari doono waxaa weeye waajib inay tahayba afartaa inaan lagala tegi karin waajib ay tahay waajibaadka salaadda ay ku dareen falyastacid billahidaas amarkaas iyo fahamkii uu ka fahmayey ibnu kaysaan ee eh, eh, uu leeyahay kaysaan ninka la yidhaahdo daawus ibnu kaysaan uu wiilkiisa la hadlaayay arki doono soo celi salaadda uu leey intuu ka tegay afartaasaa marka ilaahay subxana watala laga magangeli fitnat lmaxyaa nolosha qofka intuu nool yahay wuxuu khatar ugu jiraa fitno iyo imtixaan fitnada iyo imtixaankaasna laba shaybaa sabab aabbo u ah laba shaybaa asal u ah alshahawaat washubahaat labadaa inuu mid kamida ku fidnoobo mid waa xagga shahawaadka in naftiisii uu hanan waayo oo wax allaalo wixii iyada ay maagto ay rabto uu iska daba socdo uu noqdo asagii qof naftiisi uu daba socdo wixii la reebay iyo wixii la xarimay iyo wixii zawaajir iyo nahyi iyo waciidoo soo arooray intaba inay reebi weydo oo naftiisa uun uu daba socdo shahawaadkeedii waxay jecesha shahawaadkuna way fara badan yihin haddee hadalkaasa soo galaya shahwatulkalaam calooshii baa shahwatulbadni wax kasta ku tuur shahwatulfarjigii baa ku jira zinadii xumaanteed marka wax allaa wixii nafta ay jecleed oo daba socoto qofka uu daba socdo ayaa shahwo la yidhaahdaa fitnada shubahaadka ka sii xun waa caqiidadii oo xumaata iyo in qofkii maarata yaqiintiisa ay hallowdo shaki iyo irtiyaab uu galo ama mubtadic uu noqdooo sunnadii nabiga iyo raaciddeedii intuu ku qanci waayo uu meelahaasi kala imaado warar kale oo dad ay keeneen oo deena diin uu ka dhigto diin uu ka dhigto waxaan shareecadii waafaqsaneen oo ay ku fillaan weydo qowlkii ilaahi iyo qowlka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkaas isagana waxaa ku dhacday shubha ku dhacday labadaa qolo hadduu qofka ka badbaado waxaa weeya fitratulmaxyaa waa ka badbaaday <clears throat> walmamaati geerida oo sakaraadka u horeeya iyo tawxiidkaa lagu dhinto ilahay aan ugu toosiyo tawxiidka iyo kalimatlikhlaas iyo tawxiidke weeyaan maarata ilahay inuu hagaajiyo wey wamin shari fitrati lmasiixi dajaal ayaduna waa shayr xadaana abu bakr bin isxaaq abu sacuud dajaal isagoo aad looga sheekay baan arki doonaa imaam muslim axaadiista mascuud dajaal aad ba ugu dheeraaday waan arki doonaa isagoo aad iyo aad faahfaahsan biidn illahi tacala in sha allah xadaana abu bakr bin isxaaq abarna abu yamaan abarna shucayb can zuhri qal abaranii curwa bn zubayr ana caaisha zawja nabiy sala allahu aleyh wasalam ahbaratu ana nabiya sala allahu aleh wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa rasuulka yadcuu fi salaati salaada yuu ducaysan jir allahuma ini acuudu bika min cadaabi alqabri waacuudu bika min fitnati lmasiixi dajaal waacuudu bika min fitnati lmaxyaa walmamaat allahuma ini acuudu bika buu ku dari jiray kuwa riwaayada soo maray wuxuu ku daray allahuma ini acuudu bika waxaan kaa magan galay min almaatami dembi iyo walmaqram dayn inaan daynoomo oo madiin aan noqdo iyo inaa dembi aan ku dhaco ilaah kaa magangelaya qaalad waxay tihi faqaala lahu qaa'ilun qof baa nabiga su-aal weydiiyey oo yidhi maa agtara maxaa ka badan nabi alloo badana maa tastaciidu min almaqrami caaisha laftarkeeda soo arortay intaad ilaahay ka magangelayso daynta yaa rasuul rasuul dadku daynta way qaataano way ku macaamilaane inaad dayn ka magangasho ilaahay subxaanahu wa tacala mar walba badana faqaala nabigu wuxuu yidhi ina arajula ninku idaa harima hadduu daymoobo hariib uu noqdo xadaثa wuu sheekeynayaa oo haddii la yah xoolihi aweeda kuu lahaa siuu ninkan iskaga fujiyo intuu hadluu fakadaba been ku sheekeeno qofkan iskaga fujin oo wacadda ballan buu qabanoo wuxuu leeyahay bilishah ii dhammaato fa akhlafa ballantiina waa burinaya oo waa ka baxaya ballantii laba sifa soomaaha xunxun haddee been iyo ballan laga baxo xaggay ku jirtay waxay ku jirtay calaamaat almunaafiq munaafiqa calaamadiisa idaa xadaa kadaba wa idaa wacada akhlafa ayaa ka mid ah calaamada lagu garta munaafiqa annifaaq alcamali nifaaqa camalka ahee ku gaarsii marka dambana ictiqaadigii hadlaynaya kaas weeyaan calaamada uu garto marka saas darteed ilahi halkaman geli jira subxana wa tacaala macnaheedu maaha inuu nabiga deen qaadan jirin deen waa qaadan jira rasuulka calayhi isalaatu wasalaam laakiin waa ka cabsan jiray waana necbaa waana bixin jiray waana dhaqsan jiray sala allahu aleyh waalih wasalam markii baahiya duruuf timaado ama danaha caamka ee muslimiinta ayuu deen u qaadi jiray rasuulka calayhi isalaatu wasalaam hadduu naftiisa u qaatana way dhacday oo laakiin waxaa soo aroortay inuu wax ka qaalisan wixii uu nabiga ka qaatay uu rahan u dhiibi jiray nabiga alay salaam maanta waa dircuu marhuun cinda yahuudiyin nin yahuudiya oo uu colow qabandah ka daynsaday yuu nabigu wuxuu u dhiibay oo rahaan iyo curaan ugu dhiibay diraciisa diracbireedkiisa iyo qiimaha badnaa oo qaaliga ahaa ee jihaadkae dagaalka u isticmaali jiray ayuu sii hayso haddaa waqtigii kuu keeni waay ka gooso tashriic weeyaanoo nabigu wuxuu noo jiidaynayaa tatbiiqna weeyaan uu ku camalfalayaa qowluhu tacaala wain kuntum calaa safar lam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda inayna safar kaliha ku ahayna cala alqaalib un aayadda ka hadashay safar wuxuu la yahay muqiim oo magaaladii la joogo in rahanka la isticmaali karo ayuu nabiga noogu fasiray calayhi salaatu wasalaam aayaddii mujmalkeedi ayuu fasiray ama uu maaratay ziyaado oo bayaana weeyaan caddaynah waxaa kaloo nabiga alayh salaam uuna barayaa oo uu noo jireenayaa inay bannaan tahay gaalada in lala macaamilo hadday iib noqoto iyo hadday noqoto dayn iyo hadday noqoto wa macaamil waxba dhibaato mala waa lala macaamili karaa masalatulwalaa inama soo gelayso iyo caqiide iyo arrimahaas waa mucaamalaadka iska caadi ah inaad wa kala garataan oo wax kala iibsataan waxba dhibaato mala dayn qaadato waxaa kaloo laga fahmayaa gaalka iyo qofka xoolihiisa inta badan ay xaaraan tahay in lala macaamuli karo oo xoolihiisa qaar ka mida laga daysan karo ama hadiyadiisa la qaadan karo haddii uunan ahayn waxa uu ku siiyey caynul xaraami xaaraanta naftirkeeda shay aad naftarkiisa ogtahay ninka xoolo xalaalan waa leeyahay xoolo xaaraana waa leeyahay intii xaaraantaheed buu ku siiyey waadna og tahay marka ka qaadan maysa laakiin isku darkii hadday tahay uun saon kala ogeyn xalaashiiumaad adiga milicsan xalaashiibaad milicsan oo oon inuu xagga xalaasha kaa siiyey ayadana waa laga qaatay qala xadanii زhayr بن xrb xadana اwlيd بن msلm qal xadana awزaaci xadana xasan بn caطiya xadanii mxamed بn abi caaisha anahu samica wuxuu maqlay aba hurayra yaqulu laqaala rasul اlahi salى اlah alيه waslam nabig wuxuu yidhi ida faraqa axadukum min atashahudi ataxiyaadka xadkii markuu bogo alaakhiri ee dambe midka dambe leanna ka dambe yaa ducada iska leh ka hore ducada ma laho markaad bogtaba waad kici falyatacawad biاllah ilahay ka magan galo min arbacin afar min cadaabi jahanamaha ka magan galo jahanama cadaabkeeda min cadaab اlqabri cadaabka qabriga wa min fitrat اlmaxyaa geerida nolosha fitanteeda wa min mamaati iyo geerida wa min shari اlmasiixi dajaal masiixudajaal shartiisa وxadثnي الxkم بن موسى qال xadثna hqل بن زiyاad الxاء qال وxadثna علي بن khشب أخبرna عيسى بن يونس yعnي بن يونس weyaan جماعة الأwزاaعي بhda الإسناad وqاla إida فرغa أxadكم min التشhهد أxadkii markuu atixyaadka bogo walam ydkur الآakhira ma dhihin lakin dikruhu مqadم can cadmi dikri sheegiddaa lama hormarnaya sheegid la-aanta liannahu man dakara fiihi ziyaadatu cilmin qofka sheegay ziyaadatu cilmin cilmi dheeraadoo ka kale uuna sheegin buu wataa ziyaadatu cilmi waana la qaadanaya waana ziyaadatu iqa maqbuula midda labaad adxiyaadka dambe alaakhirta ah ayaa iskale ducada oo la badinayaa oo falyatakhayar min adducaai maa shaada atxiyaadka dambe wey ama atxiyaadka hore asagu takfiif waa la fududaynayaa riwaaya soo aroortay fii sunani tirmidi nabiga alay slam markuu atixiyaadsanayo kaana yajlisu yaqifu kaana calaa ridfin calaa ridfin ridfigu ala dhagax kulul oo daba yaad moodaa inuu ku fadhiyo dibna waa boodi jiray wain kaana xadiidka daciif wey laakiin asalaan waa sidaas oo ducada uu nabigu yihi falyatakhayar min adducaa maa shaa waa atxyaadka dambe wey ayb xadana mxamed bn muana qal xadana ibn abi cadiy can hishaam an yaxya can abi salamata anahu samca abu hurayrata yaquul qaala nabiyullahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi allahuma ini acuudu bika waxaan kaa magan galaya min cadaab alqabri qabri cadaabkiisa wacadaab الnaari wafitnat اlmaxya wاlmamaat washar اlmasixi dajaal waxadaana mxamed bn cabaad xadana sufyaan can camr can daawuus qaala samictu aba hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yihi cuuduu magan gala waa amar falyastacidna waa soo marayo ayaduna amara cuuduu biاllah ilahay ka magan gala min cadaab illah cadaabki ilahay cumuuman wey cuuduu biاllahi min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa ilahay ka magan gala cuuduu biاllahi ilahay ka magan gala min fitnati اlmasiixi dajaal cuuduu billahi ilahay ka magan gala min fitnati اlmaxyaa wاlmamaat ka magan gala qala xadana maxamed bn cabaad qal xadana sufyaan can ibni daawuus can abi can abi hurayra can nabi sal slam mila qaala xadana maxamed bn cabaadin abubakr bin abi shayba wazuhayr bn xarbin qaalu waxay dhi xadana sufyaan can abi zina can acrad can abi hurayra can nabiyi milahu waxadana maxamed bn muhana qala xadana maxamed bnu jacfar qala xadana shucba can budayr can cabdillahi bni shaqiiqin can abi hurayrata can nabiy sala allah aleyh wasalam anahu nabigu kaana yatacawadu min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisuu nabigu ilahay ka magangeli jiray wa cadaabi jahanama jahanama cadaabkeeda oo kasii dambeeya وفتنة الdجال مسيح الdجال فتntiisa قال xdثna qتyبة بن سعيidi xdثna مالك بن أنس فيma قuya عaليه عن أبي الزبير عن طاwuسi عن بن cabاsi أنa رasuل اللhi sلى الله عليه وسلم kاana wxuu ahaa يucaliمهm kii bara hada duعاء duعadooda nabiga beri jiray saxaabadiisa kama yucaliمهm suuرة min القرآan suurad qurana siduu u baro ayadoo amara waan soo maray laba siqa ah ayadoo laisbaraya ahmiyada loo yeelay fiir sida qur-aanka oo kale ayadoona mu'akidaadka ka mid taha waxyaalaha adkeynaya ducadan yaquulu wuxuu dhihi jiray quuluu dhaha oo barta allahuma inaa nacuudu bika ilah waxaan kaa magangelaynaa min cadaabi jahanama jahanama cadaabkeeda waacuudu bika waxaan kaa magangelaynaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa waacuudu bika ilah waxaan kaa magangelaynaa min fitnati lmasiixi dajaal masiixudajaal fitantiisa diinla'aan bu dadka muslimiin ahaabuu iyo islaamnimadii iyo diintii iyo tawxiidkii ka sarfinow gaaloobi waacuudu bika ilah waxaan kaa magangelayaa min fitnati almaxyaa nolosha fitanteeda iyo walmamaata geerida intaan noollaha inaan fidnowno diintaana ka fidnowno ama shahwa ina jiidato ama shubaya caqiida xuma ina jiidato haddii aan dhimanana in maarata ay mamaadka iyo geerida ayadana fitanteeda ilah kaa maangelayna qaala muslim bnu xajaaj wuxuu yidhi balaqanii waxay soo gaaray balaqanii somaarta balaq balaqanii ana daawuusa qaala liibnihi wiilkiisibu wuxuu ku yidhi addacuuta biha maku ducaysatay fii salaatika salaadaada faqaala wuxuu yidhi laa maya wiilkiisoo salaad tukanaayo weydiiya ducada ma aqrisay salaadda qaala laa maya bui qaala acid salaataka salaadaada soo celi لأنa daaوuسa daaوuس rawaahu عan ثaلaaثaةi أو aربacaةi أw kamaa qaala saddex ama afar ama ka badan ama yuu ka wariyey yuu ka wariyey marka macnaha xadiidkaas daawuus uu wariyey ee bihadi طرق المutacadida uu ku wariyey wuxuu ka fahmay inay waajib tahay ducada in lala imaado wiilkiisii buu yidhi salaada soo celi waa haddii wujuub lagu xambaaro haddii kale wuxuu raba tarbiyada wiilkiisi iyo tababarkiisi iyo ta'diib buu ka wadaayo inuu ku tarbiyeeyuu rabay xadiikii iyagoo amrana waan soo marray marka bacd xanaabila waxaa dhahan oo riwaayo xanaabilada ay leedahay iyo daawuus calaa madhab daawuus waajib marka inaan la fududaysanin baa fiican oo ducadaa la badiyo nabigana waa daa'imi jiray sala allah alay wasalam baabu istixbaabi dikri dikrigu waa sunna bacda salaati wa bayaani sifatihi wallahu aclam bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa muxamedin